الرحيم الحمد لله وكفاكم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكما يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan ku jirnay kitaabkeeni ahaa kitaabkeena ahaa majmuumiyada iyo sharaxiisii waxaan soo dhiganay casharkii ka nooga horeeyey alismu mudmar qeybtiisii koobaad oo aan u bixinay mudmaru arrafca sooma ahayn oo aan nidhi markasta waxay noqdaan fa laba qaybood bay u qaybsamaan munfasilu rafca iyo muttasil arrafca munfasilu rafca iyo muttasil hee arrafca waay bejka lixaad weeyaan waxaan idhi munfasilu eh, mudmalu rafca waa labaatan iyo afar labiyo toban iyo labiyo toban labiyo toban xiriira iyo labiyo toban soocan soo maa labiyo tobanka xiriira inoo akriya adoo ku dhisaya samica haye adoo simica ku dhisaya inoo akri bobsiid samictu samicna samiic haye haye tuma haye tum samictunna haye samica samicat samica samicuu samicna labiiyo tobankii munfasilka ana waxay ahayeen ana نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن carinka hadda lagaa rabaa ma ahan in aad ka shaqaysa sida adeegsatid maaha macno hadda waxaa lagaa rabaa inaad xifdisan tahay markii lalo damiir gudan oo munfasila keen waa inaa ana naxnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma inaad tidhaahdaa waa fahamta soomaa haddii lawado damiir muttasidoo rafcaa keen waa inaad tidhaahdaa darabani darabtu darabnaa darabta darabti darabtumaa darabtu darabtuma daraba darabat darabaa darabuu darabna waa inaad saa u akrida waa fahamta hadda qabo ayagoo ceraawanoo tusaayaalla insha allah waa noo imaan doonaan idanka alle qaybtii labaad baan gelaynaa insha allahu tacaala oo aan u nasba oo kordhigii weeyaan waxaan idhi yanqasimu mudmaru nasbati ilaa qismayni damiirka booska kordhiga joogaahi laba ayuu u qaybsamaa muttasilu nasba iyo munfasilu annasba muttasilu nasba iyo munfasilu nasba wuxuu hore usii galay muttasilu nasba waa damiirka kordhiga noqda ama booska kordhiga jooga oo hee xidhiira xidhiiro macnaheedu muxuu ahaa waa kaa wasumiya waxaa loogu bixiyay bilmuttasil sababtu maxay tahay liitisaaliha bilficli maxayna ficil bee la xidhiidhaa litufiida macnan say macnahee u faa'iidayso waana labiyo toban xabo darabanii darabanaa darabaka darabaki darabakumaa darabakum darabakunna darabahu darabahaa darabahumaa darabahum daraba labiiyo tobankaan ah. saddexda lagu kala qaybsan yihiino qaybtani darabanii darabanaa ba-doo kordhigaysaa labadaas lilmutakalim baa iskale qofka iska hadlaya darabanii wuu igaraacay waa shaficilka yuu ku dhacayaa adiga hadlaya darabanaa wuuna garaacay haye wiil la hadal ruux cudkaa lagu shidaynay daraabaka gabadhiina daraabaki labadii qof darabakumaa raggii faraha badnaa darabakun dumarkii faraha badnaa darabakunna markaa ma ku dhacay hal wiiloo maqan oo ficilku ku dul dhacay darabaku daraba ugu garaacay hu isaga yaa la garaacayaa huudan oo damiirkaa maxaa yidha isagaa mafcuul weeye daraba haa darabahumaa waa labadii qofoo maqnaa darabahum raggii maqnaa darabahunna dumarkii maqnaa ficilkaas garaacidda ficil ka duwan baa keensanayna akrama karaamayn soo maa wuu i karaameeyey dheh akramanii annaguna karaameeyey miimka kordhi akramanaa akramanaa wiilkan la hadlo waa lagu karameeyedhe akramaka akramaka caliyun cali baan ku gabadhan la hadal akramaki laba qofa hor fadhida la hadal akramakumaa labadiina waa laydin karaamiyo wey rag badan la hadal akramakum akramakum wuu idin karaami akramakum lmucallim mucallimku wuu idin sharfa la hadal gabdho badan ku hor fadhiya akramakunna akramakunna hal wiiloo maqan wuu karaamayedhe akramahu gabadii maqneedna akramaha labadii maqnaa akramahuma raggii maqnaa akramahum dumarkii maqnaana akramahunna waxaan idhi haada alqismu min adamaa'ir qaybtan damiirada oo muntasilu nasbaha yakuunu daa'iman mafcuulan bi markasta waa mafcuulu bihi mafcuul bihi maxaa loola jeedaa ficilka ayaa lagu dul sameeya markaan dhao karaamayn ayagaa la karaameynayaa ma fahamtay ayaga ahee lakaraamanii wuu ikaraameeyey ficilka karaamada adigaa lagu karaameeye mafcuul baa noqota yadaasaa marka damiirkii akramanii damiirkii meeye ya-da akramanaa akramaka ka'da akramaki ki'daas akramakumaa kumaada akramakum kumta akramakunna kunnadaas isla socota kakala qaadin hadda akramahu mee damiirkii haadaas akrama haadan meeda haadaas alif ku taagan yahay akramahumaa humaada akramahum humta akramahunana hunna inta kale waa ficil weeye ficilkaa daraaddiisna isma washaqayn karto laakiinse ficil ficilkaasa laga bedelan karaa mar kasta waa fahamta soomaa waay qaybtaa marka waxaa la yidhahdaa muttasilu nasba muttasilu can nasba ayaa la yidhaahdaa qaybta labaad oo nasbada waxa weeye munfasilu nasba waa kii soocnaa wacadaduhu ina cashara damiiran maxaan leenahay wasumiya waxaa loogu bixiye bilmunfasil maxaa loogu bixiye liannaha laa tattasilu bishay waxba kuma xirna bannaan cidlaa bay taagantaha wahiya waxa weeye iyaaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakumaa iyaakum iyaakunna iyaahu iyaaha iyaahumaa iyaahum iyo iyaahunna labiyo tobankaas waa labiyo toban damiira oo markasta ficlu ku dhaco qur-aanka maxaa ku jirta iyaaka nacbudu iyaaka nastain somaan iyaaka adiga ayaa allow nacbudu ku caabudaynaa yaa iyaaka marka waa wixii ficilun ku dhacaya weeyaan munfasil weeyaana in wax lagu dhejiyo ma baahna bannaan bay cidlaaba istaagi karaan ayaga keliya warka waa ku dhacay soomaa waxaan idhi wahada alqismu min adamaa'ir yakuunu daa'iman mafcuulan markaasa kuwana waa mafcuul waxaan maranaa hadda afartan iyo labaataniyo afar boos godaal joogta markasta faacil noqota qaybna ay mubtada noqdaan iyo labaataniyo afar markasta mafcuula ma haysaa intaa yeesasaka dhex yaacin damiir kastoo aad aragto lugilaa wuu godan yahay ama meel godan buu yaal horuu ku jira waa fahamta soomaan damiir kastoo lagudha wuu dhigan yahayna xaggee buu ku jiraa buu ku jira warkabaa ku dhacay soomaan yaah qur-aanka ku jirta wallaahu akhrajakum hee min butuuni umma akhrajakum hadda damiirkii meeye kumtaa soomaan ma kordhiga mise waa godaalkii kuwii ahaa waa kuwii kordhiga maxaa yeelay maxay la mid tahay darabanii darabana darabaka darabaki darabakum bee la mid akhrajakum waa darabakum waaa ka mid ahayd mutaصilu naصba ayib ahrajakum damiirka ku jira waa naصba weeye saasaa usoo qabanaysaa ya haddaan naho qultu waxaan idhi qultu yaa la mid tahay darabtu darabtu xayay ku jirtay mutasilu rafca qultu waa mutasilu rafca waa ku hagaysaa waa inaad dakada ka qabataa marka maxaa wa lagu hagaa waxaad xifsinta wa lagu hagaa soomaa waxaan idhi jacaltu haye jacaltu waxaa lagayaa la mid tahay soo dhigatay darabtu casharkiisana soo dhigana darabtu xaggee ahayd muttasilu rafca ah, jacaltu damiirka ku jiraa waa gudan yahay markaa ma ku dhacay calimtu laakiin haddaan dhaho naafaaca soo maahan naafaacanii naafaacanii yee la mid tahay dhawaaqa darabanii xagee darabanii ku jirtaa mutasilu nasba saas iyagaa isdoonanaya waa in aduu si noolna u akhridaa markaasna casharkaa iyo hore aa xifdisan tahay haddaadan darabaniiba aadan aqoon xagee nafaacanii geenaysaa waa in ayada marka hore taqaanaa soomaa waa in ayada garanaysaa abaataniyoafartaasna xaggaasay ku dhammaatay alqismu aaliu min adamaa'ir qaybta saddexaad oo damiirada ahi waxaan leenahay huwa nawcun waaxid wa yusamaa muttasilu khafda waa damiirada booska hoosdhiga yimaada waa hoos dhigan yihiin mar kasta damiir hoosdhigan haddaa rabto kan buu ku jira waaya wacdaduhu kamaa dakarnaa waxa weeye labyo damiir weeyaan waa intee damiir aaaaaaaaaanku dar damiirka markaa dhigatid waa in warku kaa dhammaadaa waa in warkaawahee xidhanya warkaa waa fahamta soo maa baarak allaahu fiik waxaan idhi markaas maxaa ugu horeynaya bina bika biki bikuma haye akhri bikum bikunna haye bihi bihaa bihimaa bihim bihinna waa labiyo tobanka badaasi waa xaraf wax hoos dhiga macnaheed waxa wey xaggaas maxaa geli karaa xaraf kasta waa hoos dhiga hadda bada waa xaraf hoos dhiga calaa baa gelin karaa calaya calayna calayka calayki alaykuma alaykum alaykunna alayhi alayhaa alayhima alayhim alayhinna fii geli fiiya fiinaa fiika fiiki fiikumaa fiikum fiikunna fiihi fiihaa fiihimaa fiihim fiihinna meesha bacdaa maxaa imaan kara xaraf wax hoos dhiga waa fahamta damiirada marka way hoos dhigan yihiin maxaa yeele xarafka hoosdhiga ka hormaray sooma waxaan l hada alqismu min adamaa'ir damiiradani oo labiyo tobanka xaba ah u jeedaayo munfasil male mas kuwa male waa muntasil kuligood sooma qaybtaasi yakuunu fii maxalli jar mar boos hoos dhigan bay joogaan damiir hoosdhigan haddii aragtu waa labiyo tobankaasuu ku jira waa goorma goorta hoosdhigu tilmaamaya waa goorma ida tasala bismin hadday isim la xidhiirsadaan aw xarfi jer meeshaa bidu ku jirto isim baa imaan kara madrasa tusaale haye maxaa dhahaysaa kuwad kuwad haye madrasatii madrasatuna madrasatuka madrasatuki madrasatukuma madrasatukum madrasatukunna madrasatuhu madrasatuha madrasatuhumaa madrasatuhum hmm, beyt buu ahaa haye maxaa dhahaysaa gurigayga dheh beytii keenna kaaga wiilkan la hadal beytuka gabadhan la hadal baytuki laba qofna baytukumaa rag badan baytukum dumar badanna baytukunna hal wiiloo maqan ka sheekee baytuhu hal gabaroo maqanna baytuhaa laba maqanna baytuhumaa rag badanoo maqanna baytuhum dumar badan baytuhunna meeshaan marka haddaan ku dhaho damiirkan waa damiir hoos dhigan laba meelood baa ka fiirinaysa inuu xaraf la socdo iyo inuu la socdo isim la socdo warkaama ku dhacay hadduusan laba midna la socon hoos dhigna warkaa ma fahamte yah waanii waanii waanuka waanuuna waanukum waanukun taasa wadasa isimkii damiir la socda adeerti waa muttasilulkhafdo damiir hoos dhigan weeye lixdankaa damiir ekada ka qabo labaataniyo afar tilmaamta labaataniyo afar tilmaamta hee hee kordhig tilmaamta iyo labaataniyo adamaayiru fii mutasilnasbamutasilnasbsogaramasaan baliya ahriya kuwii ahaayeen darabaniya kuwaa soomaahan iyo wadamaa'iru fii mutasil alkhafda waa noocun waaxid waa isku hal nooc xagga damiirka la adeegsanaya kaka yaya baa la adeegsanaya laakiinse maxaa kala duway laakin alfarqa baynahumaa waxa weeye laakin alfarqu baynahumaa baynahumaa huwa waxa weeye mutasilu nasba tattasilu bilficli ficliba ayadoo raacaysa wa mutasilu lkhafdana tattasilu bixarfi ljari wa bilism damiirku waa hal laakiinse gormuu kala macno noqonaya haddii isim uu raacana xaraf waa mutasilu lkhafda haddii ficil u raacana mutasilu bal fiiri darabanii soyaa kuma jirto barabanana soo maahan barabakana ka barabaki ki kuwii hoos dhigana bal fiili bii ya awey bina waa bika waa ee ka aya ka naa ya naa maxay kala duwan yihiin waxay kala duwan yihiin hadba meesha aad ku xiraysid hadda haddaa xaraf ku xirto waa hoos dhigan yihiin waa mutasilulkhafda waafahamtasomaan calaabaa ku xidha caalayika waxaan leenaha caalayika damiirka ku jira muxuu yahay waxaa muxuu ku xidhan yahay muxuu ku xidhan yahay xarafta kuma xirna waxaa leenaad waxaa dhaf ku xidhan yahay waa hoos dhigan yahay waa muntasil qafda ayib akhrajaka aadadxee ku xihanta hadda ma ismbawaai waa ficil ficil buu damiirku ku xihan yahay soomaahan waxaa leenaha waa muttasilu nasba kala saaro baasha juhdi ku bixi wax aan juhdi lagu bixin biqadri اlkadi tugtasabu اlmacaali waman dalaba اlculaa sahira layaali hadba intaad juhdi bixiso dadaal aad bixiso baad gaaraysaa meelaha sare waman alaba alculaa sahira layaali qofkii raba inuu meel sare gaarana hee habeenu u jeedaya hadda waxba habeenaad soo jeedan adugu iyo casharka waqti ku bixi adugu maanta akhrisatay waa cashar la hal bila ah in lagu dhammeeyo wtiwtiwtiwtimarka maxaan ku kala saarnaa damaa'irada kordhigaya kuwa hoosdhiga ah hadday isim iyo xaraf la socdaan way hoos dhigan yihiin hadday isficil la socdaanna way kordhigan yihiin halkaa lixdan damiira ayaynu ku dhaafnay mala socotaan baaraka allah fiikum su-aalahaas insha allahu tacaala soo kala qaybiya waxa lagu yidhi noocyadaas ee asmaada meesha yaal waxaa kala saartaan noocyada yihiin madrasatun afartaas waa isim waxa wey aahira aanado ma lahayn khaanaday kala gelayaan madrasatun waa noocee eh. mucalimaani waa laba macalin akhuuka waa walaalka ah axmedna waa isim tanwiinna ma qaato hoosigna ma qaato damaayartan kala saar balow yidhi humaa iyo anta iyo darabta iyo darabaka iyo bihaa meelahay kala gelayaan kasoo kala sheeg saddexdaas ficil camila iyo kataba iyo qaracana maxaa samaynaysaa mutasil wa rafca raaci camiltu camilnaa camilta camilta awal warkaama ku dhacay waaya allahuma salli calaa muxamed waxaa noogu xiga isimka qaybtiisii saddexaad oo ah al ismul mubham waa isim daahsoon daah baa saaran daah wuu daahsoon yahay ismuhan waxaa ladhaahdaa maa dalla calaa musamaahu biqaydi ishaaratin aw biqaydi silatin waa wixii cida uu magaca u yahay uu sheegaya asagoo laba dariiq adeegsanaya ama inuu tilmaamo ama wax silo la yidhahdo uu raaciyo macna tacriif waxa weeye huwa ana alisma almubham isimka mubhamka ahi yaatii bidariiqayni inayni labadood buu ku ismuha maadaad maqasha waa laba midkood waa ismi ishaara iyo ismu mawsuul waa intaa keliya ismuham waa intee waa labo ismi ishaaratin wasmu waa soo qaybina ismi daahira sideed baan ka dhigna dhakada ka qabo sideed iyaysan ku dhibin ism mudmara saddex baanoo ka dhigna ism muham intee noqonaya hadda intee qaybood noqday laba qaybood mubham ismu ishaaratin iyo ismu mid kastana tiradiisa wataaso ismu ishaaraha waa labaatan iyo afar isimka mawsuulkana waa intee isku dar intaas intee weeye soddoniyo soddoniyo sideedaas xaba weeye asna warkaama ku dhacan yaa waaya alismu lishaara baan gelaynaa haddaba ismul ishaara ayaan gelaynaa waxaan leenahay ismu lishaara yustacmalu waa saan kala qaybanayna yustacmalu lilmufrad lmudakari hamsatu asmaa'i ishaara shan isim oo tilmaan ah ayaa halka wiil loo adeegsadaa hal qof oo raga markaad ishaarays wayustacmalu lilmufradati lmu'anatha halka gabarna waxaa loo adeegsadaa markaa ishaaraysid hee cashratu asmaa'i ishaara toban isimoo ishaara wayustacmalu lilmuhanna labada qofna ishaaro waxaa u noqda ismun waaxid mudakarkaa weeye hal isim wayustacmalu lilmuhana almu'anana waaxidun aydan ayagana hal haba weeyaan wayustacmalu liljamci dad badan markaa ishaaraysana adoo aan kala qaadin sawaaun kaana mudakar ama mu'ana waa intee xabo toddoba xabo wey intaasuna lama wada isticmaalo laakiin hadda waxaan u baranayna waxa weye inaa ogaati meeshaa ku aragtiinayeenee ishaarina ogaataa muhiima waxaa dhici karta tobankaas tobankaasoo shantaa lagu daray todobada lagu daray ma garanaysaa in laga isticmaalo afar xabo meelahaas baa laga isticmaalaa inta kale lama isticmaalo oo looma badna marka laakiinse maxaa loo baranayaa hadda meeshaad ku aragto xadiiska qur-aanba inaa ogaati hee inay ismu ishaara tahay warkaama ku dhacay waaye horaan sii galno daa iyo daain iyo daauhu iyo daaihi iyo aalaka shan ma intaas waa ismu ishaara yustacmalu lilmufradi lmudakar wiilka markii la ishaarayo daa muxamed daa muxamed kani waa muxamed daain muxamed taasaa u wadaysaa laakiin hadda maxaa laga isticmaalaa intaasoo dhan daa keliya daa wahaa laga hormariya maxaa dhahaysaa haada taasaa la isticmaalaa keliya intaa kale lama isticmaalo caleyhi waa ku jirtaa waa inaan saa u fahamta taa iyo tii iyo tih iyo tihi iyo tihii iyo dii iyo dih iyo dihi iyo dihii iyo daatu waa intee xabo inta waa xarakaysan yihiin soo toban xabo maahan tobankaasna waxaa iska leh lilmufradati an hal gabara iska leh taa faatima taasi waa faatima wey macnuu <laughs> warkaa ku dhaca tii kayfa tiikum waatuu nebigu dhahayay see tahay gabadhiini wey caaisho kayfa tiikum xadiisulifkigii kayfa tiikum mar haddaadana tii aqoonanaysa ishaaro tahay maxaa samaynaysaa meel la adiga garamaysid oo tii soomaaliga waxaa meesha keenay baa dhahaysa tii somasha tii ma ahayn soomaaliga waxaa meesha keenay baa leeda waa fahanto tii careewi waxaa loo adeegsadaa laakiinse dihi oo ha laga hormariy waxaan dhahaysaa haadihi taasaa laga adeegsadaa inta badan eh, kelmada aani ah yustacmalu lilmuana lmudakar laba wiil ama laba lab ah loo adeegsadaa aani haadaani haadaani khasmaani soo maahan haadaani labadani haadaani mucallimaani haadaani waladaani haye taani waxaa loo adeegsadaa yustacmal ilmuhanal mu'ana laba dhadig ah taani baa laga hormarinaya haataani faaima haataani bintaani haataani mucalimatani baa laga hormarinaya intaas waxaa ku xiga toddobadii magaranaysaa jamaca ulaain ulaa ulaau iyo uulaau in hamsada la jiido oo bitashbiici dammati lhamsati uulaa iyo hawlaa iyo huulaa waa cariga la yaab leh soo intaas waxaa loo adeegsadaa liyustacmalu liljamci mulaqan intaba jamca loo adeegsadaa intaas waxaa laga adeegsadaa keliya ulaa iyo ulaa'i labadaasaa la adeegsadaa inta badan ulaa'ika oo ka la raacinayo iyo ulaa aan waxba la ulaaika hum lmuminuuna xaqa soo maahan ulaaika maxaa laga adeegsanaya keliya ulaa iyo oo hamsada laga jarayo tobankaas dumarka gabadha iska leedahay ee shanta wiil shan toban soo ku dar intee intee weye yaa ii labiyo waxaa ku dartaa labadii muanaha ahaa afar iyo labaatansointaa ma dhama xagaag afariyolabaatankaasan ismu ishaara la yidhaahdaa ragga waxaa laga adeegsadaa daa oo haadaa laga hormarinayo dumarkana dihi oo haadihi laga hormarinayo inhaaaba maahaas daa iyo dii baa isticmaali karaa keliya laakiin sida hadda aan naqaano dadku la qabsadeen bahaa haadu markay ismu ishaara maayahee waxaana tahay waad noo doontaa ragga dumarka labada wiil iyo labada gabdhood daani iyo taani waa caado ayagu dadka faraha badan ulaa'i iyo ulaa bes baa laga adeegsanaya isminka mawsuul baan ku daraynaa ism mawsuul waxaan yanqasimu ismu lmawsuuli ilaa qismayni ismka mawsuul wuxuu qaybsamaa laba qaybood mukhtasun iyo mushtarakun mukhtasun iyo mushtarak ism mawsuul maxaa la yihahda ishaara garanaya waa ism tilmaama soo ism mawsuula waa isimka u baahan in la faahfaahiyo tusaale waxaan yidhi jaaa yimi alladii kii yimi alladii kii u baahan tahay soo faahfaahin ma rabto kii alladii qara'a alqur'aana kii qur-aanka akhriyey aqaal isla ogeydeen kiibaa yimi intiibuu kuugu dara waa fahamti soma alladii sooma baahna ma garanaysaa in macnaheeda sii fahfaahiyo isim mawsuulaa la yidhaahdaa waa afari tobanka xabo adigana labaa loo qaybanaya afari tobankuwa mukhtas iyo mushtarak mukhtas waa kuwa gaar loo leeyahay in mushtarakwo la wadaago asaaskii baanu dhisana dhaxal kasoo marka hore maanan dhigan asaasiyaadkiis eh, kadibna soo xisaab gelin yaa sidaas la mida ah ayaa kana asaaska loo dhisaya waxaa laguu sheegay kalaam wuxuu yahay kelimadu intoo qaybsanto isim wuxuu yahay isimku intoo qaybsamaa ism daahira maxaa la yidhaahdaa intee u qaybsamaa ism mudmara maxaa layidhahdaa intee u qaybsamaa nooc kasta tiradiisu intee tahay ism muhama maxaa la yidhahdaa intee u qaybsamaa waxa hadday saakaha dhexyaacaan inta soo sarta baramays waa inaa marka intaasaa u kala haysa hadda lagaama raba inaad ku shaqaysid ee waxaa la rabaa inaad xifdidid baa la rabaa inaad dhakada ka qabatid baa la rabaa waa fahamtay soomaa yah waay mukhtas maxaa laga wadaa mukhtas waa isimka mawsuulkaha gaarka loo leeyaha waa sideed xaba keliya alladii baa ugu horaysa alladii yaa loo isticmaalaya alladii yustacmal lilmufrad lmudakar hal wiil baa iskale alladii hal macalin alladii hal wiil alladii yani hal raga hal qof raga allatii yaa iskale yustacmal lilmufradati lmu'anaa allatii haa hal gabar baa iskale yaa iskale alladaani lilmuhana lmudakar laba ragaa iskaleh alladani wladaani yaatiyaanihaa minkum soo maa qur alladani soos maahayn waa laba laba lab ah meesha ku aragta waa inaa ismu ishaara ismu mawsuul oo labaa inay tahay allataani maxay tahay iyaduna lilmuana almucanat waa laba dhadig ah allataani ah. haye alladiina iyo alulaa alulaa waxaa iskale labadaas lijamci lmudakari labkaa iskale aladiina aamanuu rag badan bu sooma su-aal baan ku weydiinaya aamanuu sowow kuma jiro soo damiir ma ahan waa qoladee damiirkaas ma muntasib khafda aamanuu yuu la yahay horta aamanuu dhawaaqee leeyahay dara darabuu darab waxay ku jirte mutasilun marka waxaa leedahay aamanuu waa muntasil rafc faacil baa leedahay awogaas cilaabtiisu toos waa noo imaan donta had laakiinse waa wixii islaysiin kartaa haye bismilla waa fahamtay soomaa haye allaa'i iyo allaati labadaasna iska leh lijamci lmu'anas dumar fara badan iyo wallaa'i yaisna soqona wallaa'i yaisna soqona kuma jirto haa dumar bay sheegaysa allaa'i haye wa sumiya waxaa loogu bixiye haadihi alasmaa mukhtasa waxaa loogu bixiye liannaha tufiidu macnan waaxidan faqad hal macnay sheegaysaa alladii muxuu sheegayaa hal wiil buu sheegayaa bes allatii hal gabar macno kale ma jiro alladaani laba wiil laba raga ah allataani laba dhadiga waa fahamtoomaan macno gaara marka mushtarakan bal fiir asagoo dhan waa lix habee almushtaraku cadaduhu sittatu asmaa weeyaan haye waa man niminka xarakadiisa fiira man way kordhiganta min maa man waa isim mawsuula maa ayun al duu iyo maada maada iswadata intaasiba oo sumiya waxaa loogu bixiyey haadihi waxaa loogu bixiyey liannahaa laa takhtasu bimacnan waaxid hal macna ma qaadan karto tusaale man isimka la yidhaahdo ta'hudu macna almufrad almudakar hal wiil way sheegi kartaa wlmufradati almu'anasa hal gabarna way sheegi kartaa wlmuhana almudakar laba ninma way kartaa iska wad adugu man soo man maan hal wiil way kartaa hal wiil way dhihi kartaa jaaa man qara'a alqur'aan jaaa man hal wiil way laba qof man hadda waa man keliya baa toddoba sideedii aan soo sheegno macnahooda qaadan karta oo man mar waxay sheegi hal qof oo mufrad oo wiila hal gabar way sheegi kartaa laba qof way sheegi kartaa raga laba dumar rag badan inta waa sheegi kartaa waa fahan soomaan man waxaa la siinayaa macnihii alladii mar baa la siinaya oo sidii alladii waa loo micneenaya man mar waxaa loo micneenayaa hee allatii macnaheedii bay qaadanaysaa marka mushtaraka waxaa loogu bixiyey lama kala xigo lamaha kala xigo oo man tusaal ahaan ra'aytu waxaa arkay man jaaa macaka man qofkiiba arkay jaaa yimi hal qof baan sheegay soo ra'aytu waxaa arkay man labadiiba arkay abo hadda fiiri ra'aytu waxaa arkay man raggiiba arkay raggii jaa uu yimi macaka adiga kula socday intee sheegta hadda rag badan dumarkii baan sheegaya ra'aytu waxa arka man dumarkiiba arkay ji'na la yimi macaka adiga kuley man keliya maxay qaadan kartaa kulli macaanahoodii o dhan saasaa waxaa marka mushtarag mid kasta macnihii kulli aansoolan bay qaadan kartaa weeyaan warkaa waa ku dhacay soomaahan halkaa waxaa noogu dhammaaday aqsaamul ismi oo jumlo ah dhigatay ideed ismi daahira lixdan mudmara soddon iyo sideed hee mubham ah intaas soo qabo soo qaba saa ila socotid waa fahamta soomaa hada billahi towfiiq sala allahu calaa sayidina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin